رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رياض الصالحين أيام كجهنا ولي باب تعجيل قضاء الدين loo degdego dayqa guditaankiisa cala almayiti meydka xaggiisa in laga gudo iyo lmubaadarati la degdegitaan loo degdego ilaa tajihiisihi diyaargaroontiisa ilaa qalqaaliyo oo la diyaargareeyo si degdeg ah ilaa an yamuuta inuu qofku dhinto maahana faj'ah si kada ah si faj'a ah inuu markaa ku dhinto oo fayutraka laga tago xataa yutalaqaa mowqihu ilaa mowdkiisa la yaqiinsado si aan markaa loogu degdegin asoon la ogeyn in markaa dhintay iyo inkale can abi hurayra radia allaahu canhu sal allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yiri nebigu nafsu lmu'mini qofka mu'minka ah nafsadiisu mucallaqatun waa mid laalaada waxaa loola jeedaa wax meel suran oo kala waayo bidaynihi dayntiisa sababteeday maxbuusa u tahayo maqaamkii kariimka ahaa ee loogu talagalay ayaa laga xabisayaa xataa yuqdaa ilaa laga gudo canhu xaggiisa dayntii lagu lahaa rawaahu tirmidiy tirmidiga xadiidkaa weriyey waqaala xadiidun xasan buu yiriyo qofka mu'minka ah nafsadiisu way maxbuusan tahay wixii qayr ahaa ee loogu talagalay ma haysato weli lama dhexgeynin waxaana loo maxbuusayaa oo loo callaqayaa waxay tahay waa dayntii lagu lahaa sababteeda wa can xusayn waxwaxin radia allaahu canhu ana talxat ibni bara radi allaahu canhu ayaa mariba xanuunsaday فأتاه النبي nebigaa u yimid sala allahu calayhi wasalama yacuuduhu asagoo soo booqanaya nebigaa booqasho markaa ugu yimid sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi innii anigu laa ura arki maayo talxa ilaa qad xadafa bihi lmowtu inay geeridii ku soo geriday maahane ee fa aadinuunii bihi isoo ogeysiiye mar allaala markii uu geeriyoodo ee uu dhinto geeridiisa ii soo sheega wacajiluu bihi dedejiyan ee la degdega fa innahu maxaa yeelay laa yambaqi ma habboona qofka muslimka ah maydkii bayna dahraanay ahlihi ehelkiisa dhexdiisa in lagu xabiso oo lagu baahiyo ma fiicnee rawahu abu laakiin xadiisku waa daciif baabu almawcidati mawcidadii iyo wacdigii baabkiisa waayo in las wacdiyo cinda alqabri qabriga agtiisa marka qabriga qofka la aasa agtiisa in dadka lagu wacdiyo wa can cali radia allaahu canhu qaal wuxuu yiri cali kunaa waxaanu ahayn fii janaasati ljanaas fii baqiici fii baqiicin algarqadi meesha lagu magacaabo ayaan janaase la joognay baqiic qarqad macnaha geed cubaad ahoo shawko qabax leh ayaa meesha ku yiilay magacdarne ayaan janaase la joognay fa ataanaa rasuul allaahi rasuulkii ilaahi waqacadnaa annaguna waan fadhiisanay xowlahu gaararkiisa nebi maxamed baa noo yimid wuu fadhiistay anagana gaararkiisaan ka cabay waxaa nicigiisa mukhsaratun dhul baakoor ah lahaa loo qoray intaan camalka ka tagno intaan iska dayno camal qabashada kitaabkeena ma iska tala saarana rasuulkii ilaahay afalaa nattakilu afalaa afalaa nattakilu rabkeena iska tawakaleynin faqaala rasuulku wuxuu yiri maye icmaluu tibideeyey lima khuliqa lahu wixii loo qalqay qof kasta wixii loo qalqaa alla u fududeeyey wadakara tamaama alxadiid xadiidka tamaamkiisa iyo intii dhammaystirkiisa ayuu xusay muttafaqin calayhi baabu adducaa'i lilmayit sadaaqkeedii waayo bacda dafnihi aasitaankiisa kadib in loo duceeyo iyo walqucuudu fadhi cinda qabrihi qabrigiisa agtiisa in layska fariisto saacatan waqti lidducaa'i lahu baryo ilaahay loo baryaya darteedii walistikfaari istikfaar iyo dambidaaf loo dalbo iyo walqiraa'ati aqrin qur'aan xataa in la sameeyo can camr waqiila abuu cabdillaahi waqiila abu ley cusmaan bni xafaan waaye radia allaahu canhu qaala wuxuu yiri kaana alnabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa faraqa markuu faaruqa min dafni lmeyiti meydka aasitaankiisa waqafa calayhi wuu dul istaagi jiray wa qaala wuxuuna oran jiray istakfiruu war dembi dhaaf u weydiiya liakhiikum walaalkiin walaakiin ilaahay dembi dhaaf u weydiiye wasallow u weydiiye lahu asaga adtafbiita sugitaan inuu ilaahay tafbiitiyo oo su-aalaha labada malag ay weydiinayeen inuu ilaahay ku sugo fa inahum aana yus'al hataa la su'aalayaaye haddaa su su'aalo la weydiina istikfaar ilaahay u weydiiye sugnaan alla u weydiiya fainahu maxaa yeelay asagu alana yus'alu haddaa la weydiinaya rawahu abu daawuud wacan camar bni caasin qaala wuxuu yidhi idaa dafantumuunii marka aad i aastaan oo aad i dugtaan fa aqiimuu kullagaada xawla qabri qabrigayda gaarkiisa fadhiista oo jooga qadaramaa wakhti imla eg oo kun xari la gowraco jasiirun rati rati geel ah inta laga qalo oo wayuqasam la qaybiyo oo wayuqasamu laxmuhaa hilibkiisa markaa la qaybiyo xata ista'nisa bikum ilaa aan idin weheshto oo wa aclama aan ogaado maadaa uraajicu bihi maxaan u inan u jawaabaya rasula rabbii rabbiday rasusha uu kuu soo diro labada malag ee ii imaynaysa su'aalooyinka i weydiinaya jawaabta aan celinaya ilaa aan ogaado oon idin waheshto oo shanqartiini aan darayno ha iga tegine rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey waqad sabaqa bituulihi asagoo dheerna wuu noo soo hormaray xadiidka qaala shaaficiy shaafici wuxuu yidhi raximahu allah wayustaxabu waxaa la sumeeyaa an yuqra'a in lagu aqriyo cindahu agtiisa shay-un min alqur'aan shay qur'aanka ka mid ah wa in khatamuu haddii lagu khatimo alqur'aana qur'aankay ku dhammeeyaan cindahu agtiisa kaana xasanan way sii wanaagsan tahay way iska fiican tahay ibn shaafici wuxuu arrintaa u tilmaamayaa waxay tahay raximahullah meesha qur-aanka lagu akriyo inta badan sakiinaa ku soo degtaa xasiloonidaa ku soo degta si ay meeshu barako iyo qayb u xasilooni in ugu soo degto ay qur-aanka kamida in lagu akhriyo haddiise lagu dhammeeyo way ka fiican tahay buu yidhi baabu asadaqati cani ilmayiti wadducaai lahu waa sadaqo cani ilmeyd laga bixiyo maydka xaggiisa in meydka wax laga sadaqeeyo aadan wax u qalay ma ahee aadan wax ka qalay waa la yidhaahdaa marka waa meydka xaggiisa iyo waadducaa'i lahu duco loo duceeyo qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi waaladiina kuwii jaa-uu yimaaday min bacdihim dadkaa fiican gadaashood muhaajiriin iyo ansaar wixii ka dambeeyey taabiciyiintii yaquuluuna waxay odhanayaan rabbanaa rabigooniyo ikfir lanaa noo dhaaf annaga waliikhwaanina walaalahayagana ilaahayow u dhaaf alladiina kuwaasoo sabaquuna nooga hormaray kuwaasoo nooga hormaray biliimaani iimaanka wa can caaishata radia allaahu canha ana rajula minbaa qaala lilnabiy nebiga wuxuu ku yidhi ila ummii hooyaday ayaa uftulitat la dedejiyey nafsuhaa hooyaday ayaa nafteeda si kedis ah loo qaadayoo way dhimatay buu ula jeedaa weliba mowqin fajaa ku dhacoo waa la dedejiyeyoo si lama firaan ah ay markaa u dhimatay wa uraaha waxaan arkayaa low takallamad hadday hooyo hadli lahayd tasaddaqa way sadaqaysan lahayd hooyo hooyo gacan furan bay ahayd xun bay ahayd low ay fursad u heli lahayd inay hadasho sadaqay la bixi lahayd fahal lahaa ajrun hooyo ajir ma ka helaysaa in tasadaqtu canhaa haddaan xaggeeda ka sadaqeeyo haddaa wax u bixiyeen u sadaqeeyo hooyo ajir ma ku helaysaa qaala nacam haaduu dhahay nabiga sala allahu calayh wasalam muttafaqun calayhi haa hooyo way ka helaysaa haddii wax laga sadaqeeyo wa can abi hurayra ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yiri nabiga idaa maata alinsaanu insaanku hadduu dhinto inqataca waxaa go-aya camaluhu camalkiisa ilaa min halaatin saddex waxyaabood maahane saddex arrin ma go-aan saddex arrin way u soconayaan saddex waxyaabood insaanku hadduu dhinku xataa waa wax u jiraaya kow sadaqatin jaariyatin sadaqa jaariya ah sadaqada jaariyada ayaa sadaqo soconaysa masjid la dhisay guri la waqfay ceel la qoday iyo wixii markaa lamid ah sadaqatun jaariya aw cilmin ama cilmi oo yuntafacu bihi lagu nafcisto waxtar leh waladin saalixin ama walad fiican oo yadcuu lahu u duceeya waalidkii rawaabu muslim muslim baa xadiidkaa wariyay saddexdaa waxyaabood waxay ka mid yihiin waxyaabaha qofku hadduu dhinto aan laga khatmin oo aan laga joojinin aad wanaagsan oo saalix ah oo aad dhasho oo maru kasta baryo iyo duca kuu soo haaya waa kuu socona cilmi nafci leh ama cilmi adduunka siiyey waa uu ka cimraystay masaakiintii wax ka siiyey khayr fara badan ayuu ka sameeyey wuu ku soconayaa amase cilmi aakhiro salaadii baad bartay kitaab baad u akhrisay cilmi diin axkaam baad bartay inta uu ku dhaqmaayo waa kuu sii soconayaa in sadaqo jaariye ah san hadda soo tilmaamay sadaqa jaariye ah baabu xunaci nnaasi cala almeyit dadka inay meyku ku ammaanaan buu baab u yahay maxaa ka suura geli kara meydka dhintay haddii ayaa markaa sharku ammaanay oo yiri axaa ku dhacay alla naga tiimaa naga tagtay xaaladda noocaas ah iyo wixii markaa la mid ah baabu hanaa'i cala almeyit meyka oo dadku ay ammaanaan baabkiisii waaye can anas radia allaahu canhu qaale wuxuu yidhi maruu bijanaasatin janaasaa lala soo maray nebiga oo fadhiyo fa afnaw way ammaaneen dadkiina calayhaa janaasadii korkeeda ay ku ammaaneen faqaala nabi calayhi wasalam rasuulkuna wuxuu yidhi wajabad way waajibtay uma kabacdi maruu biukhraa mid kale ayaa lala soo maray meeshii fa afnaw calayhaa sharan shar bay dadkii ku ammaaneen faqaala nabiyu sal allahu calayhi wasalam wajabat rasuulku haddana wuxuu yidhi way waajibtay shar bay ku ammaaneen macnaha sharta wax laysku ammaana ma ahee shar bay markaa ku sheegeen alla ilaahay baa naga waday shareelay ahayd habbaa la nasanayaa xaaxday noo keentay dadkii baa saa yiri rasuulku way waajibtay buu yidhi sala llahu alayhi wasalam faqaala cumaru cumar ibn khaaab baa yidhi maa wajaba maxaa waajibay rasuulkii allo qaala rasuulku wuxuu yidhi haadaa midani afnaytum waad ammaanteen calayhi korkiisa khayran khayr baad ku ammaanteen fawajabad lahu ljanna jaanjibtay jannaa u waajibtay wa wahaadaa midana afnaytum waad ammaanteen oo waxaad ku sheegteen calayhi korkiisa sharan fawajabad lahu nnaar naar baa u waajibtay antum shuhadaau allah markhaatiyaalkii ilaahay baa tihiina fi lardi dhulka ku sugan muttafaqun calayhi markhaatiyaalkii allah ayaa tihiin wa can abiilswad qaala qadimtu lmadiina madiinaan soo galay buu yidhi fajalastu waxaan la fariistay ilaa cumar bn alkhadaab radia allaahu canhu fa marat bihim janaasatun janaasay la soo mareen dadkii faathnaa calaa saaxibihaa saaxiibkeed fa utniya dhe haddii kale waa lagu ammaanay calaa saaxibihaa saaxiibkeed baa khayran khayr lagu ammaanay faqaala cumar wuxuu yiri wajabad way waajibtay way waajibtay buu yidhi cumar uma mura biukhraa mid kalaa lala soo maray haddana janaase kalaa la soo marsiiyey fa uhniya waa la ammaanay calaa saaxibihaa saaxiibkeed baa khayra khayr lagu amaanay faqaala cumar wuxuu yidhi wajabad way waajibtay uma mura biaaliati fa ufniya calaa saaxibihaa shara saddexaad baa lala soo maray oo shar bay ku sheegeen dadkii faqaala cumar wajabad qaala abuulswadi wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi wamaa wajabad ya amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyow maxaa waajibay qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi kamaa qaala alnabiyu sida uu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam ayumaa muslimin muslim walba shahida lahu ay u marqacaan arbacatun afar bikhayrin oo muwaxidiin oo mu'miniin oo mukhlisiin oo daacad oo xalaal murad ah qofkay dhahaan qeyb ay ku amaanaan jannadu ilaahay geliya waxaan dhahnay wathalaaatun saddexna qaala rasuulku wuxuu yidhi wathalaaatun saddexna waa la mid faqulnaa waxaan idhi waithnaani labana qaala waithnaani labana waa la mid uma lam nas'alhu can ilwaaxid midna aanan weydiinin waan ka aamusnay hal ma weydiinin rawaahu lbukhaariyun baa xadiidkaa wariyey baabu fadli man maata lahu wlaadu sigaar qofkay ilmo yaryar ah u saqiiraan ama ay u dhintaan fadliga uu leeyahay kuna sabraan can anasin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuul sal allahu calayhi wasalama maa min muslimin muslim ma jiro yamuutu lahu ay u dhintaan alaaatun saddex oo lam yabluquu aan gaarin alxinfa qaangaarka ila adkhalahu allahu aljanna ilaahay jannada ayuu geliyaa bifadli raxmatihi naxariistiisa fadligeeda iyaahum ayaguu ugu naxariisanaya dartood muttafaqun calayh wacan abi hurayra radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ullah laa yamuutu ma dhinto uma dhintaan dheh liaxadin axad oo min almuslimiin muslimiinta ka mid ah alaaatun saddex oo min alwaladi ilmaha ka mid ah laa tamasuhu nnaaru naartu ma taabanayso macnaha hadday u dhintaan naar taaban mayso ilaa taxillata qasami dhaarta xalaalaynteeda ma ahane muttafaqun calayhi taxilat lqasamku way marahayaan wa wataxillatu lqasami waxaa loola jeedaa qowlu ullahi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yiri wa in minkum idinka mid ma ahan qof ilaa waariduhaa waa arooraya jahannamuu marayaa taasi waa marayaa ama saddex ha u dhintaana ama in kale taasi way jirtaa waalwuruud huwa alcubuur cala asiraaq waa siraadka socodkiisii gudbintiisa wahwa siraadkuna jisrun waa buundo mansuubun la suray oo la taagay calaa dahri jahanama jahanamo korkeeda taasaa leey hala gudbo oo hala maro taasi waa la samaynayaa macnaha caafaana allahu minhaa ilahay hanaga badbaadiye subxaana wa tacaala ilaahay hanaga badbaadiye taasi way jirtaa oo qof kasta waa uu marayaa macnaha qof kasta waa marayaa taasiyo waa taxillatu lqasam baa loola jeedaa wa can abi saciidin alqudriy qaala wuxuu yidhi jaa'ad imra'atun haweenay ayaa u timid ilaa rasuuli illaahi rasuulkii xalliisa sala allah calayh wasalam ama naag baa rasuulka u timid sala allahu calayhi wasalam faqaalad waxay tiri yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayo dahaba alrijaalu raggii baa qaatay oo la tegay bixadiidika xadiidkaaga oo mar walba anagu gadaal baan fadhinaa hoostay kaaga jiraan afkaagay toos uga qaataan waan kaa fognahay raggiiba xadiidkaagii la tegaye fajacal noo yeel lanaa anaga min nafsika nafsadaada yowman maalin maalin go-an noo sameey oo na'tiika fiihi aan kuu nimaado hal nin uusan nasoo dhexgelin tucallimunaa aadna barta mimaa callamaka allah wixii ilaahay ku baray subxaana wa tacaala caqligeeda fiiran tahay fiiriya maalin qaas ah noo sameey oo aan kuu nimaado maalintaasoo markaad noo timaado aadna wixii ilaahay ku baray qaala rasuulku wuxuu yidhi ijtamicna kun u yimid sala allahu calayhi wasalam facallamahunna wuxuu dumarkii baray mima callamahu allah wixii ilaahay baray subxaana wa wixii ilaahay baray ayuu baray uma kadib qaala wuxuu yidhi maa min kunna idinka mid ma aha min imra'atin naag oo tuqadimu ay u hormaraan halaatatun saddex oo min alwaladi saddex caruurteeda kamilaa naarta naartay xijaab ilaahay uga dhigayaa faqaalat imra'a gabar baa tiri waa itnayni labana faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wa ithnayn labana waa lamid buu yidhi muttafaqun calayhi labana waa lamid baabu lbukaa'i oo intii baabkeedii waaye iyo waalkhawfi cabsi in la muujiyo cinda almuruuri marka la marahayo agteeda biqubuuri aldaalimiin dadka daalimiinta ah qubuurtooda iyo meelaha ay ku aasan yihiin in la ooyo cabsina la muujiyo marka la agmarayo iyo wa masaaricihim meelaha labdankooda ahoo lagu labday oo markaa lagu halaagay waa meelihii ay ku dhidhinteen iyo wa idhaarin muujin aliftiqaar in baahi loo qabo ilaahay xaggiisa in la muujiyo iyo wataxdiir digtooni laga digtoonaado min alghaflati ilowsha can dalika arrinta in anagoo sheekaynaynaan iska marno meelihii famuud lagu halaagay meelihii reer caad lagu halaagay meelihii dadkii dhibaatada iyo ilaahay dulmiga intay ka galeen macaasi badan la yimaadeen meelihii lagu halaagay hadda baarar baa laga sameeyaa khamri lagu dulcabo waxaa laga sameeyaa meelo kalaadyo oo lagu tunto khaflada meesha ay gaartay meelaha lagu halaagay mar allaala marka aad maraysaan ooya leeyahay maloo tilmaamaya war cabsi muujiya war ka digtoonaada inay khaflo ka noqotaan taasaa looga hadlayaa wa can ibni cumara radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala liasxaabihi asxaabtiisa wuxuu ku yidhi yacni lama wasaluu markii ay soo gaareen alxijra xijriga meesha lagu magacaabo waa diyaara thamuud reer thamuud meelihii ay deganaayeen diyaarta thamuud waa inta u dhaxaysa madiine iyo shaam mar allaala markii ay soo gaareen rasuulku wuxuu yidhi laa tadkhuluu ha u gelina calaa haaulaa'i almucadibiina kuwan la cadaabay kuwan mucadabiinta ha u gelina ilaa an takuunuu inaad tihiin maahane ba'kiina kuwa oynaay war dadkan meesha aan geli rabna waa samuud waa xijrigii waa meeshii reer thamuud diyaartoodii ahaa waa meeshii lagu halaagay ha u gelina ilaa idinkuu ooynaya maahane fain lam takuunuu baakiina haddaadan ahayn kuwa ooyayana falaa tadkhuluu calayhim ha u gelina la yusiibukum yuusan idin asiibin ma asaabahum wixii asiibaya wixii ku dhacay oo kale yuusan idinku dhicin muttafaqun calayh wa fii riwaaya qaala wuxuu yidhi lamaa mara rasuulu ullahi markii rasuulka alla uu soo maray bilxijri waa diyaaru tumuude qaala wuxuu yidhi laa tadkhuluu ha gelina masaakina aladiina kuwii guryahooda dalamuu dulmiyey anfusahum nafafyaalkooda an yusiibakum yuusan idinku dhicin maa asaabahum wixii asiibayoo kale ilaa an takuunuu baakiina idinkuu oynaya maahane idinkuu booyayo oynaya maahane uma inta kadibna qannaca rasuuluullah rasuulku wuxuu daboolay oo cimaamadiisii uu ku duuduubay ra'sahu madaxiisa wa asraca asayr socodkana wuu dadejiyey oo wuu cararay xataa ilaa waad gudbay ilaa waadigii io diyaaru thamuud uu dhaafay nebiga waa socod buubsiyey sal alla calayh wasalam sidoo kale markuu xajinayay habeenkii sideed tobanaadka ahaa markii nebiga uu seexday musdelifa subaxa tobanaadka ee ciidana uu rabo inuu jamaraadka soo aado mar allaala markuu ka soo baxay masdelifa loona sii socdo mino iyo dhanka jamaraadka loo sii socdo waxaa la maraa meel layidhaahdo badnalmuxasar waa meeshii asxaabuulfiil mar allaala markii ay damceen inay gacbada ku soo duulaan marwadayaasha meeshii lagu xabisay ee ilaahay kusoo soo dejiyo wa arsala calayhim tayran abaabiil ma uusan degin waa kasii degdegay sal alla calayh wasalam dad waxaad arkaysa hadda jiifjiifa meesha waxaa la rabaa marka loogu halaagay iyo meelaha dadkasi inaan la marin haddii la maraayana adigoo oynaya oo cabsanaya oo cararahaya inaad markaa marto laakiin hafla inaan ku samayno inaan meesha intaan dul fadhiisano sigaarkii aan dhigano iyo qaabka laxoogaa lagu qayiro adoo musaafir a ah dhahay intaan waxoogaa ku nasanaya dhibaato aad u badan ayay markaa tahay aada ha loo dadaalo kitaabu aadaabi safari baanu geli doonaa haddii rabbi idmo bal sidaysha aynoo joogto wabilaahi towfiiq wallaahu subxaana watacaala aclam